jaamicati dimashq waxay wax ka dhigataa jaamicata dimashq jaamicatu dimashq fii suuriya waxay ku taallaa dalka suuriya maryam tadrusu fii kuliyati dib waxay wax ka barataa kuliyadda caafimaadka wasatakuun waxay noqon doontaa dabiibatan dhakhtarad bay noqon doontaa in sha allah haddii alla yidhaa taskunu maryamu maryamu waxay degan tahay maca alusrati qoyska ayay la degan tahay qoyskooda fii shaqatin meel shaqo ah waa dhowr qol oo isku e, xidhan ayay la degan tahay ashaqatu shaqada ay degan tahay baciidatun waxay ka fog tahay can iljaamicati jaamicadda way ka fogtahay tahay wa tadhabu way tagtaa ila aljaamicati jaamicadda waxay ku tagtaa bilxaafilati bas bay ku tagtaa maryamu tadrusu fi sabaax maryami waxa ay tagtaa waxbarashada aroortii iyo walmasaa'i galabtii labadaba way tagtaa watadhabu ila almaktabati maktabadda wax lagu akhrisasana way tagtaa waalmukhtabar meesha sheebaadhka iyadana way tagtaa ayna tadrusu maryam halkee maryam wax ku barataa waa su'aal tadrusu fii jaamicati dimashq ayay wax ku barataa fii ayi kuliyatin tadrus kuliyadda ay wax ka barataa waa maxay tadrusu fii kuliyati طib qaybta waxay barataa caafimaadka ayna taskun maryam maryam halkay degan tahay taskunu fii shaqatin meel shaqo ah oo dhowr qol ah oo isku xidhan ayay degan tahay hal shaqatu baciidatun can iljaamica miyey shaqadaa ay degan tahay ka fogtahay jaamacadda nacam ashaqatu baciidatun can iljaamica jaamica jaamicadda way ka fog tahay kayfa tadhabu ila aljaamica sidee ku tagtaa jaamicadda tadhabu bilxaafila bas bay u raacdaa oo ku tagtaa hal tadrusu maryam fi sabaax ma waxay dhigataa aroortii miyay dhigataa nacam tadrusu fi sabaax walmasaa yani labadaba way dhiganaysay hal tadhabu maryama ila almukhtabar maryamu ila almukhtabar miyay tagtaa halka laboratoryga ama shaybaarka miyay tagtaa nacam tadhabu maryamu ila almukhtabar way tagtaa التdريب الرaaبع layliska afraad waxa weye iqرأ الفiqرة waxaad akridaa haddana intan hadalka tuduca ah ee maaragtay isku xidhan ثuma dac calaamata صح calaamadda sax dhig su-aasha saxdaa horteeda ow qalad ama calaamadda qaladka sa sadiiqii saaxiibkay axmed axmed aalibun waa arday ku jira oo wax ka barta fii jaamicati ummi اlqura ayuu wax ka dhigtaa jaamicatu ummi اlqura jaamicadda umulqura fii makatay ku taallaa axmed yadrusu fii kuliyati tarbiya wuxuu wax ka bartaa kuliyadda waxbarashada iyo barbaarinta ama hadiyo jeer laga soo saaro mudarisiinta iyo macalimiinta waseyakuunu mudarisan wuxuu noqon doonaa mucalim in sha allah haddii alla yidhaah yaskunu axmed fii beytin guri buu degan yahay albeytu gurigu qariiba min aljaamica jaamicadda wuu u dhow yahay wayadhabu ila aljaamicati bisayaara tagsi yar ama baawaryo tagaasyada yaryar mid ka mida buu ku tagaa axmedu axmed yusallii alfajra salaada subax wuxuu ku tukadaa iyo walcishaaa salaada cishaa'i fi lmasjid alxaraam masaajidka sharafta badan ee kacbaduu ku tukadaa axmed axmed mudarisun fii jaamicati ummi alqura wuxuu mudaris ka yahay iyo macallin jaamicadda umulquraa buu macallin ka yahay halkaa waxaa lagu qorayaa qalad arday buu ka yahay axmedu sayakuunu mudarisan wuxuu noqon doonaa mudaris halkaana sax baa lagu qorayaa yaskuunu axmed fii shaqatin meel shaqao dhowr qolo buu degan yahay halkaa qalad baa lagu qorayaa fii beytin buu deganaa beytu axmed qariibun min aljaamica guriga axmed jaamicadda wuu u dhow yahay halkaa sax baa lagu qorayaa yadhabu axmed ila aljaamicati bisayaara baabuur yayuu ku tagaa halkaana sax baa lagu qorayaa axmed yusali alfajra fi masjid اxaraam salaada subax wuxuu ku tukadaa masaajidka xaraamkaee sharafta le sax baa lagu qoraya axmed yusali alcishaa fi masjid اnabowiy cishaagana masaajidka nebigu ku tukadaa intuu ku tukada salaada subax masaajidka maka ayuu cishaagana ku tukadaa ayuu ku yihi masjid nabowiy markaa kaana qalad baa lagu qoraya kaa dambaa qalada ثaaniya alkitaabatu imikana waa qoraalkii Eh, alif waa qaybta koowaad alxarakaat wالsukuun halkan waxaa lagugu baraya xarakaadka xarakaad waxa la ihahdaa godaalka iyo kordhoga iyo hoosdhoga iyo sukuunkoo reebniinkiiah halkaa dabeedna waad aragtaa waxaa halkaa u horaysa ku qoran fatxadii baa ku qoran xariiqaa dushiisa xariiqa labaad dushiisana godaalkaa ku qoran xariiqa saddexaad hoostiisana hoosdhogaa ku qoran xariiqa afraad ee eh, dushiisana waxaa ku qoran sukuunka dabeedna fatxatun buu kuhi waa kordhow damatun waa godaal kasratun waa hoosdhow iyo sukuunun reebniin miimku wuu kor dhaban yahay laka oo kale labadu way kor dhaban yihiin anta adiga taadaa kor dhaban iyo hamsadaba ayna hamsada iyo way kor dhaban yihiin iyo nuunkuba hal haadaa kor dhaban maca labadu way kor dhaban yihiin shajaratun shajara saddex kordhow baa isku xiga kayfa kaafka iyo fa'du way kor dhaban yihiin masjidun miimkaa kor dhaban u fiirso assalaamu miimkaa godan xaaluka laamkaa godan alxamduna godan huwana haadaa godan adrusu raadiyo siinkuway godayin cumaanna caynkaa godan muhandis miimkaa godan gurfatun haynkaa godan cumar caynkaa godan man anti min ah, min min weeye miimka kasrihi baynu maraynaa miimkuu hoos daban yahay anti taadaa hoos daban lilaahi laamkii haadu way hoos dhaban yihiin bikhayrin baada iyo raad way hoos dhaban hiya haadaa hoos daban haadihi haada hore iyo toddoba way hoos daban yihiin aalibun waxaa hoos daban laamka ee xaalu ki kaafkaa hoos daban masjid jiimkaa hoos dhaban ayna markaa xarakaadku kol bilowgay gelayaan kol dhexday gelayaan kol xagga dambey gelayaan ayna sukuun baa la doonaya adaa reeban min nuunkaa reeban man nuunkaa reeban anta nuunkaa reeban anti nuunkaa reeban hal laamkaa reeban ahlan hadaa reeban tawiintuna way reeban tahay wasahlan waxa reeban maaragtay haddana haadoo dhexda ku jirta reeban can waxaa reeban nunku xagga dambe ah markaa kuwaasi waa xarakaadkii dabeedna wuxuu ihi atadriib insakh waxaad qortaa waxan qor kayfa qor masjiduna qor huwa qor min qor anta qor anti qor hal qor erayadaa ee qoraal ku samee atadriib aثaalid oo imanka maxaa l kayfa yacnii waxa aad xarakaadkiibaad imanka ku baranaysaa meeshan markii hore maxaynu soo dhamaynay oo xuruuf baynu ka soo baxnay xuruuftii iminkana xarakaadkii baa lagu baraya atadriib الثالث waxa weeye layliska saddexaad idbit ku koob oo ku xarakee alkelimaati kelimaadka ataaliyati soo socotaa waxaad ku koobtaa bishakli xarako shakligu waa xarakaadka qalamun xarakee qalamun xarakee kitaabunna xarakee jaamicatun xarakee waaxidun xarakada ku qor اثنان xarakada ku qor sittatun xarakada ku qor sabcatunna xarakada ku qor tiscatunna xarakee oo mid walba xarakadiisa o dhan qor atadriib araabic idbit alcibaaraat ataaliya bishakli imikana waa hadallo kelmada iyo cibaaray kale yihiin cibaaradu waa hadal dhammaystiran oo jimlo oo jimlooyin oo kale ah marka assalaamu calaykum waa cibaaro isku xidhan intaa xarako ku qor alxamdu lilah xarako ku qor maca salaamana xarako ku qor min fadlika xarako ku qor shukran lak iyadana xarako ku qor jazaaka allahu khayran waxay isugu jiraan jumlo iyo shubhu jumlo isugu jiraan marka waxay noqonayaan cibaar ay noqdaan kolkaa kuwa waxaad ku qortaa markaa muxuu ahaa xarake iyadana atadriib الkhaamis صaxix akhطاء الضabط bishakl صaxix waxaad saxdaa akhطاء الضabط dabdigu waa xarakaadka un qaladaadka xarakaadka ku jira bishakli xarakayn adugu ku sax imika halkaa maxaa ku qoran waxaa qoran kayfa xaaluka yaa huda huda xaaladaada ka warran khaladka iminka saaran waa maxay kaafka waxa saaran fadxa khalada kayfa xaaluki ilan waxaa lala hadlayaa gabadhe yaa hudaa bay ahaan lahayd anti taalibun adugu waxaad tahay arday adugu gabadh yahay arday baa tahay baa iminka halkan ku qoran sidaasina sax ma aha waxaa la odhanayaa anti taadaasaa xarakadaynu u soconno anta طaalibun weeyo markaa kasrahu waa qalad haadaa hida wuxuu quhay hida akhii hida akhii haadaa buu ahaa dabeedna haada kasraha saarani waa qalad xarakaad umaan imaa ka hadlaynaa halkana maxaa ku qoran waxaa qoran haadihi karfatu الnoom tan waa qolkii hurdada haynkaasi fadxada saarane waa khaa gurfa bay ahayd hil tuxibu tamr ma jeceshahay timirta hoosdowga ha'du waa qadar waa su-aasha hal tuxibu bay ahayd nicam ah, uxubilmuus muus muuskaan jecelahay halkaa nuunka saaran kasraha saaran nacam bay ahaydoo waa waa xarako qalada markaa kuwa saxda adu ku qor buu ku leeyay Eh, ba atanwiin imikana tanwiintaa lagu baraya marka hore xarakaadkii bay ahaayeen atadriib alawalka koowaad waxa weeye undur eeg wastamic dhegayso waaqra aqri tanwiin rafci taasi waa tanwiinta godaalka intaasi tanwiinta waxaa la dhahdaa nuunun waxaa la dhahdaa nuunun saakinatun eh, talxaqu aakhir alismi waa nuun reeban oo eh, lagu dhawaaqo oo aan la qorin nuunun saakinatun nayn reeban weeye talxaqu aakhir اlismi oo xagga dambe ka raacda oo lagu qoro lagu dhawaaqoon la akrin waya tanwiintu asalkiisu labadan xaraka midi xarakada waxay u taagan tahay waxay u taagan tahay xarakadii caadiga ahayd midna waxay u taagan tahay nuuntay astaan u tahay meesha xarakadani nuun bay u taagan tahay oo ah, waxa qoro oo keliya qolada caruudiyiinta la yidhaahdo ee ka shaqeeya mawaasiinta gabayga un baa nuun kaa qora kuwa kale dadka kale ma qoraan culimada kale iyo sida kale looma qoro dabeedna nuun asalkiisu weeyaan iyagu lakin qolaas toos bay u qoraan baytun imaka guri kabiirun mid weyn masjidun masaajid qariibun dhow waxaasoo dhammi waa wada dammo tawiin baana saaran waa tawiin godaalah طaalibun masriyun shaqatun jamiilatun fikratun ayibatun fikratun طayibatun jaamicatun kabiiratun waa wada dammo tanwiinina saaran tahay tanwiinu nasb imikana waa tanwiintii kordhowga baytan kabiiran masjidan qariiban daaliban misriyan daaliban misriyan shaqatan jamiilatan fikratan dayibatan jaamicatan kabiiratan waa wada tanwiin nasba la socoto tanwiin uljar hoostooga jarka kasraha iyo khafduhu intaba waa hoosdhow inaga xaggeenna beytin kabiirin masjidin qariibin daalibin misriyin shaqatin jamiilatin fikratin طayibatin jaamicatin kabiiratin markaana wad hoos dhaban yihiin atadriib araabic atadriib thaani waxa weeye layliska labaad ee ku saabsan tanwiinta kii koowaad waa kaa uktub qor alkelimata kelmadda bitanwiini waxaad ku qortaa iyadoo tanwiin leh kamaa fi lmithaal kitaabun ba halkaa ku qoran dabeedna adugu kitaabun marka hore kitaabun baa qorano xaraka ma leh kitaabun baa marka dambe lagugu tusaalayay xarakee kuwan dambe oo dhan beytun baa imaka halkaa ku qoran xarake ma lehe isagoo xarakaysan halka dambe ku qor ee dhibcaha daalibun baa qoran isagoo bilaa xarakaa isaga oo xarakaysan halkan dambe ku qor daalibatun waa iyadoo xarake lahayn bay qoran tahay oon tawiintii muuqan tawiinta xagga dambe iyadoo le raace kitaabunba xaggaa hore ku qoran inuu alif ku taagan yahay kitaab oo alifku laakiin had jeer alifkaasi waxa alif la akhriya ma aha nuun unbaa la akhriya kitaaban ee wuxuu u taagan yahay oo lagu kala saaraya tanwiinta godaalka ah iyo tanwiinta kordhowga ah ayaa lagu kala saaraya markaa kitaaban sidaa loogu qoray dabeedna kuwa dambana ugu qor beytun ba halkaa ima ku qoran beytan haddaba beytan dheh isagoo xarakadii tawiintii leh taalib baa imika qoran taaliban ma muuqato alifka maxaa loo gooyey tawiintii dabeedna markaasaa la raaciyay alifkiina taaliba tan baa la qorayaa dabeedna taaliba tan qor halkaa iyadoo xarakadii leh kitaab baa halkaa ku qoran kitaabin saa dabeedna isoo xarakaysan la raaco kitaabin ba xagga la raacay waa tusaalihii beytin halkan isagoo kuma qorna beytin oo tawwiinta le halkaa dambe ku qor daalibin ba halkaa ku qoran oo hoos doban halkan dambe beytin oo daalib waxaan u jeeda daalibin oo maca tawiintii la qor daalibatin ba halkaa ku qoran tawiintii lama socoto xaggan waxaad ku qortaa daalibatin oo tawiintii ka muuqato atadriib الثالث insakh intana qor ahlan wasahlan khayran kaiira beytin jamiilin shaqatun kabiiratun muxamedun muhandisun intanna qoraal ku sameye waa taa lagu sameeyey mid walba afar goor baad qoraysaa afar layn oo mid walba waxa lagu siiyey ku hoos qorane afartaa layn mid walba ka buuxi oo ku feegaan alwaxdaة الthaaminatu halka waxaan ka bilaabaynaa qaybta sideedaad alcamal waxay ka sheekayn doontaa shaqo la qabanayo ayay ku saabsan tahay alcardu waa soo bandhigii alxiwaaru alawal wada sheekaysigii koobaad undur eeg wastamic dhegayso waa acid ku celi cuhmaan baa wuxuu yidhi acmalu tabiiban waan waan shaqeeya aniga oo dhakhtara maadaa tacmal adigu anta adigu maxaad ka shaqaysaa anu dhakhtarnimaan ku shaqeeyaaye adigu maxaad ku shaqaysaa caliyun acmalu muhandisan waan shaqeeya aniguna anuu injineera waxaan ku shaqeeya injineernimo cumaan baa yidhi ayna tacmal halkeed ka shaqaysaa caliyu wuxuu idhi acmalu fii sharikatin anugu shirkad baan u shaqeeyaa ayna tacmal anta aduu halkeed ka shaqaysaa cumaan wuxuu idhi acmalu waxaan ka shaqeeyaa fi lmustashfaa dhakhtarkan ka shaqeeyaa caliyu wuxuu idhi kam saacatan tacmalu fi lyowm imise saacadood baad maalintii shaqaysaa cumaan wuxuu idhi acmalu amaaniya saacaatin fi lyowm siddeed saacadood baan shaqeeyaa maalintii cumaan wuxuu yidhi wakam saacatan tacmalu anta adugu imise saacadood baad shaqaysaa cali baa yidhi acmalu sabca saacaatin anugu toddoba saacadood baan shaqeeya cumaan wuxuu yidhi hal tuxibu camalaka shaqadaadan ma jecesha inaad sii wado ma ku faraxsan tahay cali wuxuu yidhi nacam haa uxibu camali shaqadayda waan jecelahay cumaan wuxuu yidhi ana uxibu camali anna shaqadayda waan jecelahay aydan sidoo kale saad u jeceshahay baan anna u jecelahay alxiwaaru haani wada sheekaysiga labaad undur eeg wastamic dhegayso waacid ku celi aلطaalib اlأwal ardaygii koowaad wuxuu yidhi maadaa satacmalu bacda اdiraasa markaad waxbarashada dhammayso maxaad ka shaqayn doontaa waa arday iswaraysanaysa aلطaalib الثaani ardaygii labaad baa yidhi ana adrusu aلطiba waxaan bartaa imika caafimaadka fii kuliyati الطibi waxaan ka bartaa kuliyadda qaybta xagga caafimaadka kuliyaddu jaamacadday ka mid tahay qaybta caafimaadkaan bartaa saacmalu tabiiban waxaan ka shaqayn waan shaqayn doonaa anigoo dhakhtare insha allah ila shaqadaydiiba waad sii baranayaaeh insha allah haddii alla idhaa addaalibu haalid ardaygii saddexaad wuxuu idhi ana adrusu asaydaliya waxaan bartaa anugu saydaliya saydaliya waxa weeye waa dadka barta dawooyinka iyo sida loo isticmaalo farmasiiska ah ayaa la yidhaahdaa saydaliya waxaan baranayaa anuu farmasiyada iyo dawooyinka iyo sida looga shaqeeyo waxaasaan bartaa imaka fii kuliyati saydaliya taasaan ka bartaa lagu barto dawooyinka iyo maaragtay sida dadka loo siiyo iyo waxay ka kooban tahay iyo dhibaatadii ay leedahay iyo faa'iidada ay leedahay iyo cudurrada ay daweysay iyo waxaa saacmalu mumaridan waxaan ku shaqayn doonaa anugu waxaan noqon doonaa kalkaaliye caafimaad neers baan noqon doonaa in sha allah haddii alla yidhaha aلطaalib الkhaamis ardaygii shanaad baa yidhi ana adrusu اhandasata anugu waxaan bartaa handasata waxaan bartaa injineernimada ayaan bartaa fii kuliyati اhandasati baan ku bartaa kuliyadda ama qaybta engineerinka ee maaragtay lagu barto engineerinka saacmalu muhandisan in sha allah waxaan shaqayn doonaa anigoo injineerah injineeri baan ku shaqayn doonaa aلطaalib الsaadis ardaygii lixaad baa yidhi ana adrusu طayraan anu waxaan bartaa duulinta diyaaradaha ayaan bartaa fii kuliyati طayraan kuliyadda cerka iyo duulitaanka ee mar diyaaradaha waditaankooda iyo shaqadooda lagu barto saacmal waan shaqayn doonaa dayaaran anigoo baylood ah oo diyaaradaha duuliya in sha allah haddii ala yidhaha aطaalib اlأwal ardaygii koowaad baa yidhi ana adrusu tarbiyata haddaba anu waxaan bartaa tarbiyadda iyo waxbarashada iyo educationka waxa la yidhaahdo oo a macalinimada fii kuliyati tarbiya ayaan ka bartaa saacmal waan shaqayn doonaa mudarisan anigoo macalina in sha allah haddii alla yidhaa alxiwaaru casharka eh, wada sheekaysiga saddexaad undur eeg wastamic dhegayso waacid ku celi zaynab zaynab waxay tidhi eh, ayaa odhanaysa ana mudarisatun eh, anigu macalimad baan ahaye maa mihnatuka shaqadaadu waa maxay gabadh kale warsiins waxay leedahay adiga shaqadaadu maxay tahay maryam waxay tihi ana mudarisatun aydan anna macalimad baan ahay sidoo kale zaynab haddaan tidhi fii ayi marxalatin tadrusiin marxaladda ama heerka leefalka aad dhigtaa mustawaha ad dhigtaa waa kuwa halkee marya waxay tidhi adrusuhu fi lmarxalati alibtidaa'iya waxaan ku dhigaa dadka bilowga ah ee maaragtay ibtidaa'iga ah marxaladda yacnii ibtidaa'igu inta badan waa galaaska koobaadka labaadka saddexaadka afraad inkastoo qoloba nidaama samaysato kaasoo kale ibtidaa'igii ayaan dhigaa baremariga ayaan dhigaa maryamaba haddana tidhi wa fii ayi marxalatin marxaladeebaad tadrusiina anti aduguna marxaladdaa dhigtaa waa tii sideed waxay tii adrusu fi lmarxalati almutawasita anugu waxaan dhigaa icdaadiga oo eh, maaragtay eh, dugsiga taasi waa dugsiga hoose hore tanna waa dugsiga dhexe ee anuguna dhigaabay tii zaynab waxay tidhi hal laki atfaalun hal laki atfaalun carruur miyaad leedahay maryam waxay tihi nacam haa lii atfaalun carruur baan leeahay zaynab waxay tihi kam tiflan laki imise ilmood ama imise caruura baad leedahay mari waxay tii li khamsatu atfaal shan caruura baan dhaloon leeyahay zeyna waxay tihi hal tuxibiina camalak ma jeceshahay camalaki shaqadaadan miyaad jeceshahay marin waxay tihi nacam haa uxibu camali shaqadayda waan jecelahay zaynab ayaduna waxay tihi ana uxibu camali anna shaqadayda waan jecelahay aydan sida oo kale almufradaat halkan waxa weeye erayadii ku jiray xewaaraadka alcardu soo bandhigii undur eeg wastamac dhegayso waacid ku celi diflun waa ilmo yar atfaalun waxa weeye caruur yar yar weeye mustashfa waa dhakhtarka sharikatun waa shirkad kambani oo kale kuliyatu tayraan waa kuliyadda duulidda lagu bartay wadidda diyaaradaha kuliyatu saydalati saydaliyati waata lagu barto dawooyinka kuliyatu tamriid waa neersinta lagu barto neersnimada iyo kalkaaliyaha caafimaad kuliyat اlhandasa waxa weeye ta injineerka lagu barto yudarisu wuu dhigayaa wey wuu dhigaa dayaar waa baylot weeye mumaridun waxa weeye kalkaaliye caafimaad maaha dhakhtare waa kalkaaliye saydaliyun waa farmasist oo ah kuwa farmasiyada ka shaqeeya almarxalaة اlibtidaa'iya waa dugsiga hoose almarxalaة اlmutawasita waa dugsiga dhexe atadriib اlأwal layliska koobaad sil bayna shaksayni sil xidhiidhi bayna الشhaksi والmakan الmunaasib qofka iyo waxaad xidhiidhisaa meesha uu ku habboon yahay markaad eegto dadka halkaa jooga waxaad mid walba halkuu ku habboon yahay marka kuliyatu alhandasati kuliyaddii handasada kuliyatu tarbiya waa mid kale isaguna kana waa kuliyatu طayraan waa duulintii kuliyatu الطب oo caafimaadkii ah kuliyatu saydaliya saydala كلية kuliyatu saydala markaa muhandis waxaa weeye kaa maalan cabiraya ayuu noqon karaa kaasi kuliyatu tarbiya ayaa inooga xogto kan macallinkee wax tilmaamaya ee soo jeeda ayuu noqon karaa ee xaggan taagan ee wax sharxaya kuliyatu tayraan duulimaadka halkaa taagan ee dharka isu eg gaarka ah ayuu noqon karaa goonida u taagn dhinacan uga soo baxsan sawirada kuliyatu tibi wa u sarreeya ee ilmaha yar eegaya kuliyatu saydala waa ka halkaa kan injineerka ah ee taaganka ka soo horjeeda ee gacmaha dawada ku shubaya ee koonaha u xiga xagga midig u xiga kuwaas la doona buu ku leeyay sawirrada التدريب الثاني أكمل الفراغ فراغ ماشا بنان بوحي بالكلمة المناسبة من القائمة آه آه كلمة كوها بون حق الليس كان كالي كبوحي أدرس وحن دكتا الطيران وحن سوق ذلك في كلية الطيران ما كان دكتا طول وحن برتا دولماتك هي وظيفة ديارتها كلية لو برتا وظيفة ديارها هي بيلود adruus waxaan dhigtaa fii kuliyati tamriid kuliyadda neersinka lagu barto ayaan markaa waxay ka dhigan tahay adruusu atamriid waxaan bartaa neerasnimada iyo ka shaqaynta kalkaaliya caafimaad fii kuliyati tamriid kuliyadda kalkaalinta caafimaadka lagu barto adrusu waxa aan wax ku bartaa atarbiyata waa educationkiiba wax ku bartaa iyo xagga macalinimada fii kuliyati tarbiya kuliyadda lagu barto macalinimada lagu soo saaro mudarisiinta tababaran aduusu waxaan bartaa alhandasata waaa injineernimada fii kuliyati handasa kuliyadda injineerinkaan ka bartaa adrusu waxaan wax ka dhigtaa waxaan dhigtaa aiba baad jiimka ah ayaan bartaa caafimaadka fii kuliyati ibi ayaan ka bartaa kuliyadda caafimaadka adrusu waxaan bartaa haadaad qaadanaysaa asaydaliya waxaan qaataa asaydala baan bartaa asaydala waxaan bartaa dawooyinka iyo wixii la xidhiidha fii kuliyati saydala ayaan ka bartaa saydala kuliyadda lagu barto dawooyinka iyo wixii raaca mufradaat idaafiya iminka wax weyn erayo dheeraadahoo lagu daraya meesha oo aan xawaaraadkii ku jirin undur eeg wastamic dhegayso waacid ku celi asaacaة اlwaaxida saacadda kowda asaaca ahaaniya saacadda labada asaaca ahaalita saacadda saddexda asaaca araabica saacadda afarta asaaca alkhaamisa saacadda shanta asaaca asaadisa saacadda lixda asaaca saabica saacadda toddobada asaaca haamina saacadda sideedda asaaca taasica saacadda sagaalka asaaca alcaashira saacadda tobanka asaacatu alxaadiya saacadda alxaadiyatu casharata koob iyo tobanka marka yani saacaddu kowda tahay labada tahay saddexda tahay saasaa loo wadaya yani asaacat ahaaniyata cashara saacadda labiyo tobanka markay saacaddu marayso mid waliba yani waktigay maraysu tilmaamaya saacaddina way kugu hor halkii ku taagan mid walba atadriib اlأwal ursum waxaad sawirtaa caqaariba asaacati carabada saacadda qor sawir caqaaribku waxa weeye waa mirirtirista iyo saacadda kuwa tirinaya ayada caqaarib <coughs> waxaad qortaa carabada saacadda bixasab اwaqti اmadluub iyadoo loo eegayo waktiga la doonayo saacada halkan kugu qoran ma sawirna kuwaa hore waad aragtaa markii lagu saacadda kowda kowdii bay ku taagan tahay labaduna labadii bay ku taagan tahay ilaa dhammaadka saacaddii halkii ay sheegaysay ku taagan ba halka sare ku qoran halkana saacaddiioo eh, tiradiina ku qoran tahay carabadiina aan lahayn ayaa ku sawiran asaaca haaniya cashara saacaddu markay tahay labiyo tobankaba halkaa lagu qoray intaad carabada sawirto labiyo tobankiina ka dhig oo ku jooji asaaca akhamisa saacaddu markay shanta tahay intaad carabadii qorto saddexda ahaa saacadda gaaban shanta ku jooji shanta ta dheera maxaad ku joojinaysaa labiyo tobanka ayaa markaa ku taagnaanaysaa asaacatu الthaaniya saacadda labada markaa ta gaabani labadaad ku joojinaysaa ta dheerna labiyo tobanka yaad ku beegeysaa markaa carabka qorayso asaacatu الraabica saacaddu markay afarta tahay ta gaabanee saacadaha tirinaysaa waxaad ku qoraysaa afarta ta kale dheer waxaad ku qoraysaa labiyo tobankaad ku taagaysaa asaaca alwaaxida saacaddu markay kowda tahay baa lagu yidhi saacadda gaaban kowda yaad ku beegeysaa sawirkeeda tadheer labiy tobanka waa isku beegeysaa mar walba markii saacaddu buuxdo tadheer iyadoo labiy tobanka istaagtaa ta kalena waxay istaagtaa kolba saacadda ay la doonayay dala marayo asaaca caashirata tobnaad ta gaaban nambarka tobankaad dhigaysaa ta dheera labiyo tobankaad ku beegeysaa atadriib الthaani kanna waxa weeye waa layliska labaad undur eeg ila saacati saacadda horta eeg waqul waxaad tidhahda af ka sheegtaa alwaqta waqtiga sheeg taa hore waxaan eegnay imika saa waxan odhanayna asaaca alwaaxida baynu odhanayna saacaddu kowdii bay maraysaa <coughs> tan daba markayna waxan asaaca athaaniya waa saacaddu waa labadii bay ku taagantay tan markayna waxan odhanayna asaaca ataasica halkaa inoo qoran saacaddu sagaalkii bay ku taagantay halka markayna asaaca athaalita saacaddu waa saddexdii baynu odhanayna halka markaynu imika eegnay waxaan odhanaynaa asaaca asaadisa saacaddu lixdii bay ku taagantay halka markaynu waxaan odhanaynaa asaaca athaamina saacaddu sideeddii bay ku taagan saa iyadan ugu dhawaaq buu markaad eegto ataraakiib naxwiya imkana waa taraakiibtii xagga naxwada atadriib alawal ka koobaad tabaadal su'aala waljawaaba waxaas weydaarstaan weydiin iyo war maca zamiilka saaxiibka kamaa fi lmithaali sida tusaalahan ku qoran almithaal da waaxid ardaygii koobaad baa yidhi kam saacatan tacmalu fi lyowm imisa saacadood baad shaqaysaa maalintii da itniin ardaygii labaad baa yidhi acmalu amaaniya saacaatin fi lyowm waxaan shaqeeyaa siddeed saacadood maalintii ayaan shaqeeyaa atadriib tabaadal su'aala wali jawaaba maca zamiilika kama fi اlmithaal sida tusaalahan waxaan shaqeeyaa siddeed saacadood markaa su-aalahaas oo kale sameeya ayuu leeyahay markaa tusaale ahaan amaaniya taa ku taa waxa loo wuxuu ku odhanaya haddaan su-aalaha sawirka ayaa laga jawaabayaaye kam saacatan tacmalu fi lyom baa lohanaya imisaad saacadii aad shaqaysaa maalintii markaa ta hore waxad odhanaysaa acmalu ثalaaثa saacaatin fi اlyowm saddex saacadood baan shaqeeyaa maalintii haddana waxaan kam saacatan tacmalu fi lyom imisaad shaqaysaa dabeedna wuxuu odhanayaa acmalu arbaca saacaatin fi اlyowm afar afar saacadood baan shaqeeyaa haddana kam tacmalu kam saacatan tacmalu fi اlyowm buu su-aal weydiinayaa imise saacad baa shaqeeysa asu odhanaya acmalu hamsa saacaatin fi lyowm maalintii waxaan shaqeeyaa shan tanna sawirkeedu wuxuu sheegayaa kolka lagu idhaahdo kam saacatan tacmalu fi lyowm imisaa shaqaysaa maalintii saacadood acmalu hamsa saacaatin fi lyowm shan baan shaqeeyaa eh, markaas si wado tan kale kam tacmalu kam saacatan tacmalu fi lyowm acmalu sabca saacaatin fi lyowm kam tacmalu kam saacatan tacmalu fi lyowm imisaa shaqaysaa acmalu ثamaniya saacaatin fi lyom kam saacatan tacmalu fi lyom acmalu tisca saacaatin fi lyom kam tacmalu kam saacatan tacmalu fi lyom acmalu cashara saacaatin في اليوم ayaad markaa odhanaysaa التdريب الثاني تباadل السؤaaل iswadaarsada سؤaaل iyo isweydiin iyo wal jawaaba warcelin maعa زamiilika adiga saaxiibka كama في المثال sida tusaale aan ku qoran المثاaل da waaxid buu hi كم dفlan lak imisa waxaad leedahay imise carruura baad leedahay daayitin wuxuu ihi lii khamsatu atfaalin waxaan leeyahay shan carruura wa kuwa halkaasi wiilkooda ku qoran halkan waxa weeyaan kam diflan lag imise waa tan tadriibku kam diflan lag imise carruura baad leedahay lii alaaatu atfaal saddex carruura baan leeyahay kam kam diflan lag imise carruura baad leedahay lii arbacatu atfaal baad markaa odhanaysaa halkana sitata atfaalin baa kugu qoran adaa markaa samaynaya jawaabtii iyo su-aashii kam tiflan lak imise caroobaad leedahay wasoona li sittata atfaal lix caroobaan leehay halkanna su-aal buu weydin waxa odhanayaa sabcata atfaal oo qoraa kuu qoran kam tiflan lak imise caroobaad dhashay wasu odhanayaa lii sabcatu atfaal toddoba caroobaan leehay halkana amaaniyata atfaal baa qoran su-aalay jawaabaad ka dhigaysaa waxaa lagu odhanaya waxaad odhanaysaa kam tiflan lak wasu odhanaya lii eh, amaaniyatu atfaal waxaan dhalay sideed caruura wasu odhanaya halkana tiscatu atfaal baa qoran kam tiflan lak imise caroobaad leedahay wasu odhanayaa lii tiscatu atfaal waxaan leeyahay sagaal caruura atadriib athaalis tadriibka ama layliska saddexaad waxa weeye tabaadal isu'aala waljawaaba maca zamaylik isweydaansada adigee saaxiibkaa weydiin iyo warcelin kamaa fi lmithaali almithaal tusaale waxa weeye kamaa fi lmithaal sida tusaalaan ku qoran almithaal tusaale waxa weeye taa waaxid wuxuu yidhi maada tacmal maxaad ka shaqaysaa taatin wuxuu yidhi acmalu tabiiban waan shaqeeyaa aniga oo dhakhtara dhakhtarri baan ku shaqeeyaa halkan maxaa ku qoran mumaridun waa neers nin ah kalkaaliyo caafimaad wasoonaya maada tacmal maxaad ka shaqaysaa acmalu mumaridan waan shaqeeya aniga oo kalkaaliyo caafimaada ah. saydaliyun ba halkaa ku qoran waa qofka farmasiga haya ee dawooyinka aqoonteeda yaqaana waa loo tababaraa dadkan dawooyinka iibinaya dad aqoon gaaraloo mutakasisaba dee ikhsaa'i ah ayaa waxaan maarata loo dhiibaa maada tacmal maxaad ka shaqeysaa or acmalu saydaliyan waan shaqeeya anigoo farmasi eh, aqoontii farmasiga ku shaqeeya dayaar ba halkaa ku qoran maadaa tacmal acmalu dayaaran waxaan ka shaqeeyaa baylod baan ahay oon ku shaqeeya mudaris ba halkaa ku qoran maadaa tacmal acmalu mudarisan waxaan shaqeeya anigoo macalima muhandis ba halkaa ku qoran maadaa tacmal waa warkaa odhanaya soone acmalu muhandisan waan shaqeeyaa engineerin anig ayaan ku shaqeeya engineerinka anoo engineer mucallim baa halkan qoran maadaa tacmal maxaad ka shaqaysaa acmalu mucalliman waxaan shaqeyn anigoo mucallima halkaa wuxuu leeyahay haddaad kelmado dheeraada u baahato waxaad xaashidaa eeg nambarkaana eeg dabeedna xaggii dambe ee idaafiga iyo dheeraadkii ka soo qaado kelmado kale oo aad ku darsato atadriib araabic waxa weeye muxuu ahaa layliska afraad tabaadal su'aal wala maca zamiilik isweydaarsaad iyo saaxiibkaa weydin iyo warcelin kamaa fi lmithaal sida tusaalahan ku qoran oo marka hore waa lagu tusaya saad odhanayso almithaal tusaale xutaa waaxid baa wuxuu yidhi ayna tacmal halkeed ka shaqaysaa taakini baa yidhi acmalu fi sharika waxaan ka shaqeeyaa shirkadda waatana almustashfa halkan ku qoran su-aalihii jawaab ka dhig waxaa taa maadaa tacmal ayna tacmal halkeed ka shaqaysaa acmalu fi lmustashfa dhakhtarkan ka shaqeeya halkan aljaamica baa ku qoran waxaan ayna tacmal halkeed ka shaqaysaa acmalu fi ljaamica waxaan ka shaqeeya jaamicadda almaktaba baa halkan qoran ayna tacmal halkeed ka shaqaysaa acmalu eh, fi lmaktabati maktabaddan ka shaqeeya kuliyat طayraan eh, halkaa ku qoran ayna tacmal halkeed ka shaqaysaa fi kuliyati sornay acmalu fi kuliyati طayraan waxaan ka shaqeeyaa kuliyadda lagu barto duulinta iyo duulimaadka diyaaradaha kuliyat اhandasa halkaa ku qoran ma ayna tacmal halkeed ka shaqaysaa acmalu fi kuliyati اhandasati kuliyadda injineerinka ayaan ka shaqeeyaa kuliyat saydala halkan qoran ayna tacmal halkeed ka shaqeeyeysaa acmalu fii kuliyati saydala waxaan ka shaqeeyaa kuliyadda maxay lagu barto dawooyinka iyo maaragtay wixii la xidhiidha atadriib alkhaamis waxa weeye tadriibka ama layliska shanaad tabaadali su'aala waljawaab maca zamiilig isweydaarsada weydiin iyo warcelin kama fi lmithaal almithaal awal waxa weye waa mithaalkii hore waxa weeye da waaxid ardaygii koowaad baa yidhi hal laka atfaalun caruur ma leedahay daytin ardayga ad wuxu nacam liatfaalun haa caruur baan leeyahay awlaad hal awlaadun awlaad miyaad leedahay use nacam lii awlaadun anugu awlaad baan leeyahay akhun hal akhun adug walaal ma leedahay nacam lii akhun walaal baan leeyahay ukhtun ma ku qoran hal ukhtun walaal ma leedahay gabadh walaalatihiin nacam lii haa waan gabadhaan walaal camatun baa ku qoran ede ma leedahay markaa su-aasha waxa odhanaya hal camatun miyaad eedde leedahay wuxuu odhanaya nacam lii camatun eedde ayaan leehay ibnatun baa halkaa ku qoran wuxuu odhanayaa hal ibnatun inanaad dhashay ma jirtaa uma leedahay wuxuu odhanaya nacam haa lii ibnatun inan baan leeyahay ibnun baa halkaana ku qoran wuxuu odhanaya hal ibnun miyaad leedahay inan wuxuu nacam lii ibnun haa inan baan leeyahay atadriib asaadis ratib alcibaaraat erayadan isku hagaaji fii kuliyati طayraan adrusu aطayraan saacmalu tayaar intan isku habee wuxuu odhanayaa markaa way iswadaarsiin iminka wuxuu odhanaya adrusu fii kuliyati tayraan waxaan waxaa ku bartaa kuliyadda duulimaadka diyaaradaha iyo barashadooda ayaan adrusu waxaan bartaa atayraan duulin duulimaadkaan bartaa fii kuliyati tayraan baan ku bartaa saacmalu tayaar waxaan ka shaqayn doonaa aniga oo abaan ah, shaqayn doonaa baylot halkan waxaa qoran saacmalu abiiban fii kuliyati ibi adrusu aib saasaa qoran waxaad ohanaysaa markaa adrusu aiba halka u dambaysaas ka soo bilaabaysaa waxaan bartaa caafimaadka fii kuliyati ibi baan ku bartaa saacmalu abiiba baan dabeedna ku shaqayn doona anigoo dhakhtara ah. adrusu saydaliyata saacmalu saydaliyan fii kuliyati saydala waxaa halkan ku qoran marka waa adrusu asaydaliya waxaan bartaa e, dawooyinkiiyo wixii la xidhiidha oo farmasiis baan ahay fii kuliyati saydala kuliyadda lagu barto dawooyinkiiyo wixii la xidhiidha saacmalu saydaliyan waxaan shaqayn doonaa aniga oo aqoonta dawada bartay oo ka shaqaynaya goobaha dawada halka waxa qoran sacmalu muhandisan fi kuliyati handasati adrusu alhandasata saasaa qoran waxaa laga bala halka u dambaysa adrusu waxaan bartaa alhandasata injineerinkaan bartaa fi kuliyati alhandasati waxaan ku bartaa kuliyadda injineerinka saacmal muhandisan waxaan ka shaqayn doonaa anigoo muhandis ah ama injineer ah mulakhasu taraakiib soo koobidda taraakiibta ayna tacmal halkeed ka shaqaysaa ayna tadrus halkeed wax ka dhigataa ayna tusalli halkeed ku tukataa ayna tanaamu halkeed seexataa ayna taskunu halkeed deggan tahay maadaa tacmal maxaad ka shaqaysaa maadaa tadrus maxaad dhigataa maadaa taqra' maxaad aqridaa maadaa ta'kul maxaad cuntaa maadaa tashrab maxaad cabtaa qaybta saddexaad waxa weeye acmalu tabiiban waxaan shaqaynaya aniga oo ah dhakhtar ah mumaridan aniga oo acmalu mumaridan waxaan shaqaynaya aniga oo ah kalkaalyo caafimaad acmalu saydaliyan anigaoo farmasiist ah oo ninka bartay dawooyinka amaan ah shaqayn doonaa acmalu dayaaran waxaan shaqayn doonaa aniga oo baylota eh, acmalu mudarisan waxaan shaqayn doonaa aniga oo macalima acmalu waxaan ka shaqayn doonaa fi sharikati waa qaybta afraad shirkad baan ka shaqayn doonaa acmalu fi lmustashfa waxaan ka shaqayn doonaa dhakhtarka acmalu fi ljaamica waxaan ka shaqayn doonaa jaamicadda acmalu waxaan ka shaqayn doonaa في الmaktabati maktabadaan ka shaqayn doonaa acmal waxaan ka shaqayn doonaa i eh, uliy fi kuliyati eh, الطayraan eh, ayaan ka shaqayn doonaa ayaan ka shaqayn doonaa qaybta shanaad waxa weeye hal laka aw aطfaal macaruur miyaad leedahay ama hal laka awlaadun miyaad caruur leedahay hal laka akhun walaal ma leedahay hal laka ukhtun walaal miyaad leedahay hal walaal yani gabadha hal camatun edda miyaad leedahay hadday gabadh waxa lonaya hal laki leedahay ma dhashay hal laki awlaadun miyaad leedahay hal akhun walaal miyaad leedahay hal ukhtun walaal miyaad leedahay inan ah aad walaalatihiin hal camatun edda miyaad leedahay qaybta lixaad waxa weeye lii alaaatu atfaalin halkaa atfaal waxa kugu qoran waxaan leedahay saddex carruura lii arbacatu atfaal afar carruur baan leeyahay lii khamsatu atfaal shan carruur baan leeyahay lii sabcatu atfaal lii sittatu atfaal waxaan leeyahay lix carruura lii sabcatu atfaal toddoba carruur baan leeyahay lii amaaniyatu atfaal waxaan leeyahay siddeed carruur ah qaybta tobaad waxa wey lii atfaalun carruur baan leeyahay lii awlaadun ubad baan leeyahay lii akhun walaal baan leeyahay lii ukhtun waxaan leeyahay walaal gabadha lii camatun edaan leeyahay acmalu amaaniya saacaatin waxaan shaqeeyaa sideed saacadood filyowm maalintii acmalu waxaan shaqeeyaa alaaa saacaatin filyowm saddex saacadood baan shaqeeyaa acmalu arbaca saacaatin filyowm maalinta afar saacadood baan shaqeeyaa acmalu hamsa saacaatin filyowm shan saacadood baan shaqeeyaa maalintii acmalu sita saacaatin filyowm waxaan shaqeeyaa lix saacadood maalintii alaswaat wa fahmu lmasmuuc imikana waxa weeye codadka iyo in la fahmo wixii la maqlay awalan alaswaad daad baana eh, ku jiraya eh, oo xarafkaasi waa inuu ku jiraa eh, marka atadriib اlأwal waxa weye leyliska koobaad istamic dhegayso waacid ku celi ramadaan waa bisha ramadaan iyo tawado u weysaysanaya duyuufun waa marti mumaridatun waa kalkaalisa caafimaad mumaridun waa kalkaaliya caafimaad aydan ama neeras weeye aydan haddana oo kale weye ereyadaasi atadriib aلthaanي istamci waacid dhegayso ka coli daaliina waa qaar wax tusaya daalina waa qaar runsan dara waa marka maalan uu neefka dararo dara wuu dhibay dalla wuu tusay dalla wuu lumay daarun waa guri daarun wuu dhibay dalaalun waa mid wax dilaala oo maaratay kuwa wax dilaal dalaal baa laga hahdaa dalaalun waa lumitaan nadaba wuu u yeedhay nadaba wuu qalalay markay biyuhu qalalaan oo kale nadara waa uu yar nadara wuu wurwuray marka dhalaalkay maaragtay eh, doogga iyo eh, maaragtay wejiga markuu qurux badan yahay wixii la midka waa heer shaygu intuu gaadhsan yahay madaana wuu tegey weeye nadat way carartay nadatna waxa weeye way nadat waa markuu shaygu fakadeen nadat waa maalan nadat waa marka garaaca oo kale bidcatun waa wax la bilaabay oo aan jirin bidcatunna waa dhowr bacd waa xagga waa yani dabadeed bacd waa qayb mariidun waa mid kani adag mariidun waa mid buka rafada yani waxa weeyaan wuu taageeray oo rafada waa wixii mucaawana ah uu qofku soo kordhiyo sida biyaha oo kalena waa la dhahaa laagaha biyaha markay kusoo soo subayaan dooxa weyn rafadana wuu diido weeye quruudun waa daayeerada quruudun waa waxyaabaha la amaahdo fardunna waa qof fardunna waa waajib erayadaasoo kale التdريib اstamc waacid ku celi غayr الmaqduubi calayhim kuwa aan loo cadhoon wala daaliina kuwa lumayna aan ahayn kuwa loo cadhoodo yuhuudda lagu macneeyo daaliintana kiristaanka lagu macneeyo wamaa kuntu mutakida اlmudiliina cadudan anugu ka dhigan maayo baa ilahay yidhi kuwa lumay taageero ugama baahnin uma yowma alqiyaamati yakfuru bacdukum bibacd maalinta qiyaamaha waad kala waad kala waad isdiidi doontaan waad midba midbay ka gaaloobi doonaan fii sidri makhduud wadalxin manduud faidaa qudiyat isalaatu fantashiruu fi اlardi wاbtaguu min fadli illah marka salaadda la dhameeyo dhulka ku fida oo ku digaafo ku faafa ilahay arsaqdiisana doonta uma afiidu min xayثu afaada الnaas ka soo dhaqaaqa haddii aad tihiin dadkii ahluxaramka ah marka la joogo carafaad halka dadku ka soo dhaqaaqayo tilka rusulu kuwaas waa rusushii ilaahay fadalnaa bacdahum calaa bacdin qaarba qaar baanu ka sarraysiinay waqiila waxaa la leeyaha ardublaci maa'aki markii doontii nebi nuux ee la saarnaa dhul yahow biyahaaga liq wayaa samaw aqlici samaduna waxaa lagu yihi biyaha jooji si uu daadkan iyo duufaankan u qalalo waqiida almaau biyihiibaa la yareeyey waqudiya alamru arrintiina waa la dhameeyey waa la gebagabeeyey faqdi ma anta qaad waxaad xukuntaa waxaad xukumayso inamaa taqdi hadihi alxayaati اdunya adduunyadan un baad xukumaysaa kuwaasna waa aayado qur'aano la soo qaaday ثaaniyan fahmu اlmasmuuc iminkana waxa weeye in la fahmo wixii la maqlay oo qofku dhegaystay si cajiradii oo kale atadriib اlwaaxid ama atadriib اlأwal ka koobaad istamac dhegayso ilalxiwaari wada sheekaysiga uma daca raqma calaamad saar number saar fi lmurabici almunaasib yacni afar geeslaha ama laba jibaaranaha ku habboon kuliyatu saydala ee halkaa ku qoran kuliyatu lhandasa qoran atadriib thaani tadriibka kuliyatu tarbiyana halka hore ku qoran tahay atadriib thaani markaad dhegaysato wixii saxa saar raqamka ah atadriib layliska labaad istamac dhegeyso ila su'aali su-aasha horta dhegeyso uma dac araqma dabeedna waxaad saartaa raqamka waa tirada ku qor fi lmurabac almunaasib murabaca meesha ku habboon atadriib athaalid ka saddexaad waxa weeye uu sheegayaa isaguna istamac dhegeyso ila lxawaari wada sheekaysiga dhegeyso uma dac waxaad dhigtaa calaamatan sax calaamadda saxdaa fi lmurabac almunaasib kuwaasoo dhan markaad dhegaysato calaamadda saxdaa saar atadriib araabic waxa weeye layliska afraad istamic ila اljumali jumladaha dhegayso meesha ku qoran uma ajib ka jawaab biikhtiyaari اkelimati اlmunaasiba adiga oo dooranaya kelmadda meesha ku habboon dabeedna markaa ka jawaab markaad dhegaysay jumladaha الطayraan waa duulimaadkii alculuum waxa weeye sayniskii muhandisun waa injineer mudarisatun waa mucalimad hamsa saacaatin shan saacadood alhandasa waa injineerinka asaydiriya waa aqoonta cilmiga dawooyinka dayaar waa bayloodkii dabiibatun waa dhakhtarad sita saacaad waxa weeye lix saacadood aib waxa weeye waa caafimaadkii atarbiya waa waxbarashada ku saabsan inta badan baritaanka macalinimada iyo tobabaridiisa abiibun waa dhakhtarkiisa aydaliyatun waa waxbarashada dawooyinka iyo ama farmasiga sabca saacaatin wallah aclam bisawaab billahi towfiiq